bsmi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ama bacdu <clears throat> waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الsaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami الnawowiyi raximah اllahu tacaala baabkii koowaad baan ku jirnayoo niyada ku saabsanaa iyo ikhlaaska wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam salaatu arajuli fii jamaacatin taziidu calaa salaatihi fii suuqihi wa beytihi bidcan wacishriina daraja wadalika ana axadahum ida tawada'a faaxsana alwuduu'a huma ata almasjida laa yuriidu ila asalaah laa yanhazuhu ila asalaah lam yakhdu khudwatan ilaa rufica lahu biha daraja waxuda canhu biha khatii'ah xataa yadkhula almasjid faإida dakla almasjida kana fi الصalaati ma kanat الصalaatu hiya taxbisuh wاlmalaa'ikaةu yusaluuna clى axadikum ma dama fi majlisihi aladii صalىa fiihi yaquuluun allahuma arxamhu allahuma arxamh allahuma اغfir lah allahuma tub calayh ma lam yu'di fiihi ma lam yuxdith fiih mutafaqu calayhi wahada lafdu muslim wa can abi hurayrata radia allaahu canhu waxaa laga wariyey abu hureyra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyhi waalihi wasalam salaatu rajuli qofka salaadiisa fii jamaacatin jamaaco uu ku dhex tukado tasiidu way dheer tahay calaa salaatihi salaadiisa fii suuqihi uu ku tukado suuqiisa iyo beytihi iyo gurigiisa uu ku tukado bidcan wa cishriina daraja labaatan iyo dhowr darajo ayay dheer tahay wadaalika kaagaasina waxa uu wadaalika kaagaasina xaasilun yacnii mid xasilay weeyaan anna axadahum lianna axadahum midkood ana axadahum midkood idaa tawada'a hadduu weyse qaato fa axsana alwuduu'a weyse qaadkii uu hagaajiyo huma ata almasjida masjidkii uu yimaado laa yuriidu xaal uusan doonaynin ila salaata mooyaane laa yanhasuhu xaal ayan uunan kicinaynin ila asalaatu salaad mooyaane wax kale aysan kicinaynin lam yakhdu ma tallaabsado khudwatan tallaabo ilaa haddii uu tallaabsado rufica lahu waa la kor yeelaa bihaa iyada tallaabadaas sababteeda darajatun darajo ayaa la kor yeelaa isaga wa xuda waa laga hoobiyaa canhu xaggiisa bihaa bisababihaa yacni taa sababt salaada yacni khadwadaas iyo tallaabadaas sababteeda jamaacada uu u qaaday khadii'atun gef ayaa laga hoobiyaa oo laga tiraa xataa yadkhula almasjida ilaa uu masjidka ka galo faidaa idaa dakhala almasjida masjidka haddii uu galo kaana wuxuu ahaanayaa fi salaati ayuu ahaadaa salaad dhexdeeda maa intii kaanat isalaatu salaadda ay tahay hiya iyadu taxbisuhu midda celinayso ee meesha ku hayso waalmalaa'ikatu malaa'igtiina yusalluuna way u ducaynayaan calaa axadikum midkiin maa intii daama uu ahaanayo fii majlisihi majliskiisa ay muddata dawaamihi fii majlisihi inta uu majliskaa daa'im ku yahay oo uu joogo alladii majliskaas oo sallaa fiihi uu ku tukaday yacnii walmalaa'ikatu malaa'igtii yusalluuna calaa axadikum midkiin way u ducaynayaan maa intii daama uu ahaanayo fii majlisihi meesha uu fadhiyo alladii sallaa fiihi meeshaas uu ku tukaday yaquuluuna malaa'igtu waxay dhahayaan allaahuma arxamhu ilaahu u naxariiso allaahuma akfir lahu ilaahu u dhaaf allaahuma tub calayhi ilaahu ka toobad aqbal maa lam yu'di haddaanu dhibin fiihi majliska dhexdiisa dhib hadduunan kula imaanin maa lam yuxdith haddaanu ku xadathin fiihi majliska dhexdiisa maa lam yuxdith haddaanay weysada ka jebin wax weysada ka jebiya hadduunan la imaanin majliska intuunan kula imaanin malaa'igtu sidaabay ugu ducaynaysaa muttafaqun calayhi wa hada lafdu muslimin weeyaan wa qowluhu sala allahu calayhi waaalihi wasalam yanhazuhu huwa bifatxi lyaai yaada oo la kordhiga weeyaan walhaa'i iyo haada wa bizaayi zaayna waa la akhriyo yanhazuhu ay yukhrijuhu wayunhiduhu yukhrijuhu waxa ku bixinayo wayunhiduhu yacni eh, ku kicinayo laa yanhazuhu ila salaatu laa yunhiduhu ila salaatu salaad mooyaane wax kale aanay kicinaynin waay ayb xadiidka marka eh, ayb xadiidka marka maxalushaahidkiisa waxaa weeyaan marka waxyaaba badan buu taayuu tilmaamayaa laakiinse hadda laa yanhazuhu ila salaa laa yuriidu ila asalaah salaad mooyaane alla uu u tukada maahan wax kale ula jeedadiisu ma aha ma rabo marka fadiiladan buu sidaa marka uu ku helaya iyo ajarkan xadiidka waxaa laga qaadanayaa salaada jamaacada ajarka ay leedahay oo salaada qofka uu suuqiisa iyo gurigiisa ku tukado labaatan iyo dhowr darajo ayay dheer tahay riwaayo ayaa iyadu marka waxay leedahay riwaayo ayaa iyadu marka waxay leedahay riwaaya marka waxay leedahay iyadu labaatan iyo toddobo waa xadiidka ibni cumar labaatan iyo toddoba darajo ayay leedahay riwaayo kalena waxa ay leedahay xadiidkii abi hureyra duruqdiisa qaar ka mid a bikhamsin eh, wa cishriina juz-an shan iyo labaatan juz marka marna waa labaatan iyo toddoba marna waa shan iyo labaatan sida ugu fiican ay culummada ku jamciyaan waxa ay tahay toddoba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka waxay ku kala xiran tahay hadba jamaacada kala badnaanshadeeda iyo umuuro kaleoo ka baxsan jamaacada yani ayay ku xiran tahay dhahan qaarkoodna darajada iyo juska ayaa kala kala kala ay leeyihiin laakiin waxaa fiican in la yidhaahdo toddoba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka waa wax yani dheeraadka toddoba iyo labaatanka yani iyadaa dheere shan iyo labaatan iyadaa wax dheere waxay ku imaanaysaa marka wax jamaacadii ka sii baxsan oo laakiin marka salaada ku saabsan yay ku imaanaysaa marka uu leeyahay eh, taziidu calaa salaatihi fii suuqihi iyo wa beytihina waxaa soo gelaya salaada uu gurigiisa ku tukado walow jamaacaba ha ku tukadee salaada uu suuqi suuqa ku tukanayo walow jamaacaba ha ku tukadee iyo midda uu masjidka u imaanayo jamaacada masjidka uu ku tukanayo tan masjid jamaacada uu masjidka ku tukanayaa intaasoo darajo dheer nacam waxaa kaloo xadiidku laga qaadanayaa weysaqaadka fadliga uu leeyahay iyo in qofku weysaqab masaajidka uu ku yimaado maxaa yeele hadduu gurigiisa kusoo weyse qaato weysadii soo hagaajiyo kadib uu masjidka soo aado tallaabo kastaa uu qaado darajaa lagu dallacsiiyaa tallaabada kalena waxaa weeyaan ta kale ama iyo waxaa looga hoobiyaa oo looga tirtiraa gef iyo dembi dunuubtanna marka waa dunuubta sakaa'irta masjidka markuu soo galo qofkii marka wuxuu noqonayaa kaana fi salaati maa kaanat isalaatu hiya taxbisuhu inta salaada uu sugaayo wuxuu ku jiraa qofkaas isagaa salaad oo ajri nin salaad ku jiroo kale loo dhigaa intuu masaajidka ku jiro nacam marka masaajiddii in loo soo hormaraa laga qaadanayaa oo fadhi fiican laga qaato ee markaa qofku sidaa marka masaajidii masaajidkii marka uu ku joogo marka uu masjidka usoo hormarana waa inuu maadaama uu qof salaad ku jiro oo kale uu yahay waa inuu ku dadaalo inuu iska ilaaliyo marka eh, dheeldheesha iyo yacni inuu eh, iyo maalayacniga iyo waxyaabaha inuu iska ilaaliye dikri iyo markaa uu ku sugto salaadiisa ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofku salaada kadib in marka haddii uu meeshii uu ku tukaday oo ku hakado ee weliba salaadi uu salaad ku sugto markaa qofku haddii uu ku hakado meesha yacnii eh, uu ku hakado meeshii uu salaada ku tukada qofka haddii uu ku hakado ee uu markaas joogo halkaa uu ku hakado fadliga ay leedahay yaa laga qaadanayaa nacam ayb weliba hadduu salaad salaad kusii sugto nebiga sal alla ly slam wuxuu yidhi fadalikum aribaad fadalikum aribaad fadalikum aribaad waa heegan uu yidhi arrintaa iyada heegan qof heegan ilaahay dartii ugu jiro ayuu la ajar yahay kafaaraadkana waa ka mid tahay sida xadiidka tirmidi uu tilmaamaya nacam waxyaabaa ilaahay dunuubta ku dhaafo waxaa ka mid ah yacni salaadihii salaad iyo darajaadka waxyaabaha waxaan ujeedaa lagu dallacsiiyo qofka salaad un salaad ku sugtaa ka mid ah xadiidku marka waxyaabahaas oo dhan buu sugaya waxaa kaloo ayuu daliil u yahay waxaa kaloo xadiidku ah, laga xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa malaa'igtu inay dadka mu'miniinta ay u duceeyaan si caamana ilaahay baa u sheegay nacam si caamana alla subxaana wa tacaala ayaa u sheegay aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bihi wayastakfiruuna liladiina aamanuu waxay u dambi dhaaf weydiiyaan mu'miniintay u dembi dhaaf weydiiyaan ayb marka dadka salaad intay tukadaan meeshooda iska fadhiya salaad ku sugtana way u duceynayaan waana ku wadayaan weliba ducada in allaale inta majliskaasi uu khayr ku camiran yahay nacam haddii weysada ay ka jabtana markaa waa ka joojinayan sidaa xadiidka uu laga qaadanaya laga fahmayaba wa can abilcabaas cabdillaahi bni cabaas bni cabdilmuطalib radia allaahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu alayh wali wasalama fii ma yarwi can rabbihi tabaaraka wa tacaala qaal ina allaha kataba alxasanaati wasayi'aati huma bayana dalik faman hama bixasanatin falam yacmalha katabaha allahu tabaaraka wa tacaala cindahu xasanatan kaamilah wain hama biha facamilaha katabaha allahu cashra xasanaatin ilaa sabci mi'ati dacfin ilaa adcaafin kasiira wain hama bisayi'atin falam yacmalha katabaha allahu tacaala cindahu xasanatan kaamilah wain hama biha facamilaha katabaha allahu sayi'ata waaxidah muttafaqun calayh wa can abilcabaas waxaa laga wariyey cabdillaahi bni cabaas bni cabdilmualib waa nabigeena adeerkiis cabdulaahi bnu cabaas cabdulaahi bnu cabaas bni cabdilmualib cabaas oo nabiga adeerkiis ayaa dhalay waana markaa saxaabi aad u yarbuu ahaa markii eh, nebiga caleyhi salatu wasalaam uu dhimanayey dabadeed markuu rasuulka dhintayna cilmiga wuxuu ka qaatay saxaabada kuwii waaweynaayo cumar ay ka mid ahaayeen in badanoo saxaabada ka mid oo marka cilmigiisa uu ka qaatay de fahamkiisii iyo cilmiga iyo riwaayadaas ayuu isku darsaday marka riwaayo iyo diraayo yacni faham iyo yacni axaadiis werinba baxar ayuu ku noqday waxaana lagu naanaysay albaxru ama alxabru ummaddan yacni caalimkeeda ama ninkii badda ahay marka cilmigana marka aad iyo aada ugu dadaali jiray sida marka tarjamadiisa ama taariikhdiisaba ku cad saxaabiga ayuu intuu u yimaado ayuu gurigiisa marka waa hurdaan la yidhaahdo albaabka hortiisa iska seexan jire oo markaasay dabayshi iyo ciid ku sayrinaysaa markaasuu saxaabiga soo baxayaa wuxuu leeyahay yabna cami rasuulillaah war ina adeerkii rasuulkow maxaa iigu yeeri weysay anaa marka anaa kuu soo bixi lahaaye hurdada maxaa iiga kici weysay markaasuu isaguna wuxuu dhihi jiray maya cilmiga isaga ayaa loo yimaadaa anay tahay inaan kuu imaado markii dambena de mufti buu noqday maka ayuu dad badan ku kiciyey ardadiisa mujaahid iyo waxaa ka mid ahaa yacni cataa iyo cikrimo iyo rag fara badan ilaa madarase weyn oo madaarisa tafsiirka ugu waaweyn isagu ay markaa ku biyo shubato nacam saxaabigaas marka ayuu ahaa daa'if bauna ku dhintay cabdullahi bin cabaas radia allahu canhuma can rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu ka warinaa fii maa yarwi can rabbi nebigan u duceeyey oo rasuulka sal alla ly salam ayaa wuxuu ugu duceeyey diinta inuu fahmo allaahuma faqihu fiddiin wacallimhu ta'wiil saasoo kale u yiri nebiga sala allahu aleyh waali wasalam tafsiirka ilaahu bar diintana fahmsi can rasuulilaahi sala allahu caleyh ali wasalam wuxuu ka wariyey fii maa kii yarwii uu ka warinaya nebigana can rabbihi rabbigiis uu ka warinaya tabaaraka wa tacaala qaala marka waa xadiisulqudsi xadiidkan axaadiidta lagu magacaabo qaala alle waxa uu yidhi in allaha alle kataba alxasanaati xasanaadkii ayuu qoray wasayi'aati xumaantiibuu qoray huma bayana daalika waa caddeeyey markaana allah subxaanah wa tacaala yacni xasanaadkii sayi'aadkaba isaga ayaa qadaray huma bayana daalika wuu caddeeyey markaa kadibna faman hamma qofkii hammiyo bixasanatin xasano qofkii ku hammiyo falam yacmalhaa aan la imaaninoon samaynin katabaha allaahu alla subxaanahu watacaala xasanadaas wuxuu ugu qoraa tabaaraka wa tacaala cindahu agtiisa xasanatan buu ku qoraa kaamilatan dhammaystiran xasano dhammaystiran buu ilaahay u qoraa wa in hamma bihaa haddii uu hamiyo fa camilahaa uu sameeyo xasanadii katabaha allaahu ilaahay wuxuu u qoraa cashra xasanaatin toban xasano ilaa sabcimi'ati dicfin ilaa toddoba boqol oo laablaab ilaa adcaafin kathiiratin ilaa toddoba boqol oo laablaab ayb ilaa toddoba boqol buu u gaarsiiyaa oo aayaddii marka waxaa tilmaamaysa mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi kamathali xabatin anbatat sabca sanaabil fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa wa in hama bihaa haddii uu ku hamiyo facamilahaa katabaha allahu cashra xasanaatin ilaa sabcimi'ati dacfin ilaa adcaafin kahiira wain hamma bisayi'atin xumi haddii uu ku hamiyo falam yacmalhaa aanu samaynin xumidaasna uusa samaynin katabaha allaahu ilaahay subxaanah watacaala wuxuu u qoraa katabaha allaahu tacaala ilaahay wuxuu ku qoraa taas cindahu isaga agtiisa xasanatan kaamilatan xasano dhammaystiran laakiin waxaa shardiya falam yacmalhaa marka uunan samaynin yacni inamaa eh, waa hadduu uga tago ilaahay dartii hadduu uga tago waa nacam ayb wa in hama bisayi'atin xumi hadduu ku hamiyo yacni falam yacmalaha ay fatarakaha uu iskaga tago lilaahi ilaahay dartii uu iskaga taga nacam haddaanu marka ilaahay dartiis uus isaga tegin labay noqona laba ayay noqonaysaa in wixii intay ku soo dhaceen xumaantii uu iskaga tegi ilaahay dartiina uuna uga tegin markaas waxaa weeyaan ajirna loo dhigi maayo de dembina ma raacayo markaas nacam haddii marka xumidii waa ku hamiyey socodna waa ku daray xumidii buu ku hamiyey iraado jaasima-na waa la yimid go-aan wuxuu ku gaaray inuu sameeyo wax allaale wixii asbaab u ahayna waa la yimid oo waa sameeyey qofkaasoo kale waxaa weeyaan dembi baa loo qorayaa waa soo marnay ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar qaaluu hada alqaatil famaa baalu lmaqtuul qaal inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi isagoon waxba dilin ayaa waxaa la yidhi waa naar loogu goodiyey kaas marka waxaa weeyaan waa noocaas nacam ayb xumida marka marka xumida iyadu hadduu laakiin xaaladda saddexaad waxaa weya inuu ilaahay darti uga tago waa ku hamiyey cabsi allaa qabatay waa ka tegey kaasoo kale marka kaas weeyaan midkaad wax loo qoraayo maxaa le riwaayo muslim baa caddaynaysa oo inamaa tarakahaa min jaraaya nacam uu leeyahay yani wuxuu uga tegey aniga dartay uga tega xumidaan marka alla marka dartii uu uga tago ayuu ajarkii marka uu ku helayaa nacam niyadana marka inay shanigeedu uu wen yahay xadiidku waa u daliil wa in hama bihaa hadduu xumidii ku hamiyo fa camilahaa uu shaqeeyo sameeyo shaqadii marka waxaa weyn iraadada jaazimada waa shaqa laftirkeeda nacam ayb ee shayga inaad hesho iyo inaad weysana waa wax kale nacam shaygii adoo ka shaqeeyey oo ku camal falay sameeyey ayaada gaari karin haddii la rabaan lagu qoraynin soo ma garan wa in hama bihaa fa ee uu sameeyo oo in hama bihaa hadduu ku hamiyo xumidii facamilahaa uu sameeyo katabaha allaahu ilaahay wuxuu u qoraa eh, sayi'atan sayi'a waaxidatan oo halah ah nacam hal sayi hal xumaan ayuu u qoraa muttafaqun caleyhi yacnii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa Eh, xumidaas hal xumi ayuu ku qoraa nacam ayb hal xumi ayuu xumidaas u qorayaa mutafaqun calayhi marka eh, xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa xasanaadka in la laalaabo sayi-aadkana aan la laalaabin ayuu daliil u yahay nacam maxaa yeele xasanaadkii ilaa toddoba boqol oo laablaab inuu alla subxaana wa tacaala lalaabaya ayuu xadiidku sheegay laakiin sayi-ada iyo xumida hal sayi-a keliya in la qorayo alla sheegay qur-aankuna saasuu tilmaamaya man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha waman jaءa biاsayi'ati falaa yujzaa ilaa midlaha iyadoo kale unbaa laga abaalmarina loo laalaabi maayo inkastoo qur-aankii marka mararka qaarkood sayi-ada sayi-ada yacnii mararka qaar xumida qofka uu samaynayo meesha uu ku samaynayo darteed ama shakhsiga yacni makaanadiisa daraaddeed ay dhici karto xumida in cuquubadeeda la laalaabo yani xumidii waxaan ujeedaa iyadii halkii halkii xumi laga dhigi maayo shan boqoloo xumi laakiin waxaa wayn cuquubadeeda darnaanaysa nacam saasay culammada u badan yihiin inaan sayi-aadka la laalaabaynin lidaalika xaramka oo kale qofka hadduu ilxaad ama dembi uu ku sameeyo shay yani dunuub macaasi oo kale waa ka daran tahay cuquubadeeda meel kale wax uu ku sameeyo laakiin waa la laablaabaya yani waa iska waa culummadu waa waa way ka gaabsadeen taas nacam ayb in aladiina kafaruu wayasuduuna can sabiili illahi walmasjidi alxaraami aladii jacalnaahu linnaasi sawa'an alcaakifu fiihi walbaad waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim qofka makaanadiisa mararka qaar hadduu xumi uu sameeyo waxaa laga yaabaa in loo laablaabo oo qur-aanku saana uu ku yimid yaa nisaءa الnabiyi man yaأti minkuna bifaaxishati mubayinatin yudaacaf laha alcadaabu dicfayni nacam laba jeer baa cadaabka cadaabka iyadana la sheegay waxaa lagu adkeynaya waa cadaabka nacam xumid iyadu marka xumi unbay iska ahaanaysaa laakiin cuquubadeeda ayaa kala daran marna qofka shaksiga uu yahay iyo makaanadiisa marna waqtiga marna makaanka waxyaabahaasay ku kala xiran tahay Eh, mutafaqu calayhi wa can abi cabdiraxmaan cabdillaahi bni cumar bni alkhadaab radia allaahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh walihi wasalam yaquul indalaqa halaathatu nafarin miman kaana qablakum xataa aawaahum almabiitu ilaa aakhiri alxadiid can abi cabdiraxmaan waxaa laga weriyey cabdillaahi bni cumar bni alkhadaab radia allaahu canhuma qaal cabdullaahi bni cumar bni alkhadaab waa cadawi cumar bni alkhadaab ayaa dhalay eh, waana saxaabi mukthir oo nebiga axaadiis aad iyo aad u fara badan ka weriyey caanna ku ahaa rasuulka caleyh isalaatu wasalaam sunnadiisa inuu aad iyo aad u raaco qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam aan maqlay yaquulu isagoo leh indalaqa halaathatu nafarin saddex qof ayaa tageen oo minman ka mida kaana ahaaday qablakum idinka hortiin xataa intii way socdeen xataa intii aawaahum almabiitu xataa intii aawaahum uu u dumay almabiitu hoyadkii ilaa gaarin god fadakhaluuhu way galeen godkii bay galeen habeenkii yacni ayaa wuxuu ugu yimid god markaasay godkii galeen xataa intii aawaahum oo u dumay almabiitu hoyadkii ay habeenkii hoyanayeen ay seexanayeen ilaa khaarin god fadakhaluuhu way galeen fanxadarad waxaa hoobatay sakhratun baa soo hoobatay dhagax min aljabali buurtii xaggeeday ka soo hoobatay fasadad way dabooshay calayhim iyagoo korkooda alhaara godkiibay dabooshay fasadad way dabooshay alghaara godkiibay dabooshay calayhim korkooday ku dabooshay fa qaaluu waxay dhaheen innahu sha'niye laa yunjiikum idinka korin maayo idin badbaadin maayo min haadihi asakhrati geedan dhagaxan kan ah ilaa an tadcu llaha inaad allilaa an tadcu llaha inaad alla barisaan mooyaane tacaalaa sarreeye bisaalixi acmaalikum acmaashiinna kuwooda hagaagsan ee suuban inaad alla ku barisaan maahne camalka saalixa waxaa weye waa camalka ilaahay dartii loo sameeyo waana baabka wuxuu u guntan yahay ikhlaaskii isla markaana dabcan looga dayday rasuulka caleyhi salaatu wasalaam camalku marka labadaa shardi laga helo nebiga looga daydo sala allahu aleyh waali wasalam qofka waxa ku bixinayana ilaahay dartii ay tahay markaasu camal saalixa noqona marka waxay leeyihiin camal sidaas u hagaagsan ood samayseen bal aan ilaahay ku barinno mar haddii nebiga sala allahu aleyh waali wasalamna sheekadan ama qisadan oo uga sheekeynayo yacnii oo uga sheekeynayo fii siyaaqi almadxi ammaan iyo iyadoo loogaga sheekeynayana waa in markaa ay bannaantoo lagu daydaa yacni sidaan lagu dayan karo oo ay marka acmaasha saalixaadka qofka camalkiisa hagaagsan ee saalixa ah inuu alla subxaanahu watacaala uu ku baryo dadka alla subxaanahu watacaala uu ku baryo yaa laga qaadanaya nacam camalkiisa marka saalixa in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku baryo yaa laga qaaday marka waa tawasulka noocyadiisa saddexdaa ee bannaan ee sunnada ah ee mashruuca nooc ka mida ah. waxyaabaha alla subxaanahu watacaala loogu dhowaado saddex baa saddex waxyaabood baa ilaahay loogu tawasulaa haddaad tawasul maqasho waa ataqarub tawasulka waxaa weya altaqarubu ila allah alla in loo dhowaado baryadaadii baad alla subxaanahu watacaala shay baad ugu dhowaanaysaa waxaa alle loogu dhowaadaa marka saddex waxyaabood adila loo haayaa wax kalena adila looma haayo waxaanina waxaa weeyaan waxa alle loogu dhowaanayana annaga iskama fahmi karno waa towqiifi nacam waxyaabaha marka waxaa weeyaan tan camalkaaga saalixa ina alle ku bariso tan labaad waxa ay tahay qofku inuu magacyada alle subxaanahu wa tacaala iyo tilmaamaha alle inuu alle ku baryo ee uu yidhaahdo yacni yaa xayu yaa qayuum biraxmatika nastakiid min cadaabika nastajiir ilaah waxay waxaa isii ama yaa xayu yaa qayuum yaa casiiz yaa kafuur yaa tawaab tub calaya allaahuma yacni ilaahay inuu ku baryo marka asmaa'diisii ama tilmaamihiisii inuu ku baryo nacam tan saddexaad waxaa weeyaan qof nool ee saalixa in ii duceey uu yiraahdo isleeyahay salaax iyo wanaag iyo uu ku tuhmaayo inuu yiraahdo noo ducey oo qofkaa ducadiisa inuu alle ugu dhowaado subxaana wa tacaala kaasina marka sidaa marka u duceeya waxaan u leenahay marka qof nool nolol waxaan ugu qeydaynaa waxay tahay fahamkii saxaabada iyo taabiciinta iyaa noocaas ahaa maxaa yeelay markii nebigu uu noolaana sala allahu caleyh waali wasalama alla ay eh, nebigay waxay dhihi jireen alla noo bari eh, markii ay eh, nebigu uu dhintayna sala allahu aleyh waali wasalama sida bukhaari uu werinayo cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu waxa uu yidhi ilaahu nebigaagan awal kugu tawasuli jirnay waadna roobay jirtay haddana waxaan kugu tawasulaynaa oon kugu dhowaanaynaa ducada nebigaaga adeerkiis cabaasoo istaag buu yidhi ee duceey cabaasna waa duceeyey sidoo kale mucaawiyata bnu abi sufyaan mar roobdoon ay sameynayeen wuxuu u yeeray eh, yaziid ibnu alaswad aljurashi ayuu u yeeray aaway buu yidhi salaaxii wanaag buu ku tuhmaye markaasuu ducey yidhi marka sanad saxiixa laguma haayo in asxaabta rasuulka ay intay nebiga qabrigiisa tageen ay yidhaahdeen nebi allow noo duceeye ay dheheen sanadin saxiix looma haayo nacam marka ka iilashada ay ka iisheen oy u iisheen cabaas waxa kale ma ahne waxaa weeyaan marka inay taasi marka xaalad kale nebiga sala allahu aleyh waali wasalam inuu galay oo xayaatun barzakhiya markaa ou galay xayaatun barzakhiya markaa nebiga sala allahu aleyh waali wasalam ou galay nolol markaa eh, barzakhi oo u dhexayso aakhira iyo adduun u dhexayso nolol adduunyada iyo aakhirada u dhexayso inuu galay rasuulka sala allahu caleyh waali wasalama taasoo marka dee aan xaaladii marku noolaayoo kale aan la mid ahayn nacam saasay u fahmeen fahamkaasaana marka lagu gaabsanaya nacam bacdi naas marka iyagu waxay wariyaan aathaar yacni eh, nabiga aleyh ibnu xajarna fatxiga uu ku soo saaro malik daar qisati malik daar qisati malik daar ayay wariyaan marka qisadaa iyadaa marka ayaa waxaa dhacday in maliki daar uu wariyey nebiga marka nin u yimid markaasuu istisqa iyo yaa rasuulallah ummaddaada roob roob doon u sameeya buu yidhi marka wuu seexday marka wuxuu ku riyooday marka nin baa wuxuu ku riyooday nebiga u yimid markaasuu wuxuu yidhi orado cumar u tag waxaana tiraahdaa ummadda roobdoon doon roob ummadda istisqa u sameey sidaa ku dheh xadiidkaas marka intaan la gaarinba yani sanadkiisa diraayada xadiidka ayaaba waxa ay tahay fahamka xadiidka xadiidka ibnu xajar baabka uu ku keena wuxuu ahaa baabu suaali naasi limaama idaa quxituu baabu su-aali nnaasi alimaam dadka yani inay imaamka weydiistaan istisqa idaa quxituu haddii la abaareeyo oo abaar ay ku dhacdo in imaamka la weydiiye feeri qisadiina marka waxaa ku cad ninkan markuu riyooday nebiga uu ku riyooday sala allahu aleyh waali wasalam nebiga anaa roobdoon idiin samaynaya ma dhihina cumar aaduu yidhi nacam marka qisadu daliil umaba ahaba nacam waxa dadka qaarkood ay u deliishanayaan ayib haddaba marka labadaas ayaa marka waxay tahay eh, labadaas ayaa marka qaybood eh, iyadu marka saas ayaa laga dhihi karaa nacam tan saddexaad qaybta saddexaad marka waa qeyb noocaan oo kale ah ayb qeybta saddexaad marka waa qeyb noocaan eh, waa saddexdaa nooc ee tawasulka waa waxaa loo haaya adillo magacyada alle tilmaamaha alle labo eh, alacmaalu asaalixa in ilaahay subxaana wa tacaala wax lagu weydiisto iyo ducaau arajuli saalix alxayi qofka nool ee saalixa ducadiisa wixii intaa ka soo haray marka ee ama yacni jaahu lawliyaa ama jaahu lambiyaa iyo waxa lamidkaana waxaa weeya wax ku soo arooray oo xadiid saxiixa ma jira nacam marka waa laga leexanaya nacam macnaheeduna maaha nebigu jaah male iyo awliyadu ilahay agtiisa jaah kumale iyo sidaas ma dhihin mana ahan macnuhu sidaas nacam maadaama aanay soo aroori waa laga tegayaa nacam ayb tawasulka marka waa kaas istikaaada iyo tawasulkuna waa kala duwan yihiin dadka qaarkood waa isku daraan istikaathada waxaa weeyaan waa in ilaa xaaladda qofku markuu shiddo ku jiro in cidda uu u qayshado ayuu gargaar iyo gurmad ka dalbay marka muslimiintu markaiyo dadka muwaxidiinta markay shiddo iyo dhibaato qabsato yaa allaah bay dhahaan allay u qayshadaan istikaaha layra ilaahayna waa ajiibaa oo isagaana maqlo dadka yacni aan marka iyagu eh, kalena waxay sameeyaan eh, eh, tawxiidku uu ka qaldan yahayna iyagu ilaahay markay shiddo ay ku jiraan ilaahay keyrkiisay u qayshanayaan oo fulaan sheekh fulaan iyo ma yacnii ashkhaasay u qayshadaan ama rasuulka ha ahaada ama uliya ha noqotee kaas marka istiqaasadu marka waxaa weeyaan waa duco khaas ah waay nacam waxaa weeyaan inuu qofka qof u qayshado marku eh, istiqaasadu marka iyada waa duco laakiin fii waqti shiday waxay ku tahay khaas ku tahay nacam waqtiga shidada iyo dhibka qofka uu haysto shidada darani ay haysato qaylsiga uu qaylsado iyo baryada uu sameeya istiqaasa layraa nacam ducaduna waa ka caamsan tahay shiddo iyo keyrkeed duco waa wada tahay nacam marka idan duco kastaa istiqaasa ma ahan laakiin istiqaasa kastaa ducay soo hosgelaysaa nacam ayb marka istiqaaadadii markii tawasulka in laysku qaldamaa qofka mutawasilka ilaahay buu baryayaa laakiin sabab buu ku baryaa allah subxaana wa tacaala laakiin ninka mustakiidka imaa ilaahay buu u qayshanaya ama imaa ilaahay heyrkiiba u qayshanaya wax saddexaad meesha ma yaallaanba sabab iyo meel ma taala nacam ayb marka shiddo iyo dhibaata ku jiraa markaas waxay ku leeyihin yaa sheekh fulaano buu dhahaya markaas tawasul waayay ku leeyihin tawasul ma antas waaba qofkan waaba qey yaa allaahdi waa yaa rabbana ambiyada ilaahay ay dhihi jireen oo kalow sheekhii u qayshanaya marka bacdinaas marka yaada dhib malay bay dhahaan maxaa yeele yaa uniddo waaye marka duco qofkan maba sheeginba qofna ma baryin ducana ma sheegin keliya nidaa unbuu sameeyey nidaha laftirkiisaa duca ahba nacam maxaa yeele ilaahi subxaana watacaala waxa uu yidhi wa nuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu fanajaynaahu eh, ahlahu min alkarbi alcaiim wanuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu fiir id naadaa yaa layidhi markuu dhawaaqay rabbigii u dhawaaqay id naadaa min qablu fastajabnaa lahu waa ajiibna yaa layidhi waa ducaa la ajiibaa nacam marka nidaa laftirkiisu duco weeyaan waxyaabahaasoo dhan marka waa iska shubah baanbaan iska oo aan meel dheer aan meel dheer jirin inahu shaniya laa yunjiikum idinka ko qofkuna marka inuu makhluuq un u qayliya afar labaatanka saac maaha waa inuu alla subxaana watacaala dadka yacni mushkilada haysataa waxay tahay dad waxaa jira un intaas makhluuq un u qaylinayo oo owliye iyo maanta dhan makhluuq unbay daba ordayaan makhluuq unbay u qaylinayaan makhluuq unbay difaacayaan rabbigii abuurtayna u qaylin maayaan u doodi maayaan ayb marka muwaxidka iyo qabuurigu farqiga u dhexeeya wuxuu yahay midna ilaahay keyrkiis buu u doodaa muwaxidkuna allo u doodaa subxaana wa tacaala allo u doodaa adiga alla waxba kaagama baahna laakiin waxaa weeyaan wabika khaasamtu waay nacam ilaahay nebigu saas adciyadiisa eh, ka mid ahayd nacam baryadana qofka yani shidada iyo dhibaatadana ilaahay unbaa ka bixiyo maqli karo aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahum maca allah marka waa cibaada iyada laftirkeeda qaala rajulun nin wuxuu yidhi minhum iyaga ka mida allaahuma yaa allaahu allow kaana lii waxaa ii sugnaatay oon lahaa abawaani laba waalid shaykhaani oo waayeella waaweyn kabiiraani oo aad eh, kaana lii waxaa ii ahaatoon lahaa abawaani yacni hooye aabo taqliib waay shaykhaani oo gaboobay yacni kabiiraani aad u waaweyn wa kuntu waxaan ahaa laa aqbiqu inaanan cabsiinaynin qablahumaa iyaga hortood ahlan walaa maalan yacnii ahlan walaa maalan reer iyo maal midna uma aanan cabsiin jirin iyaga hortood qabuuq iyo sabuux waxaa la yidhaahdaa jira qabuuq waxaa la yidhaha caanaha habeenkii la cabo caanaha habeenkii marka la lisee la cabo qabuuq ayaa la yidhaha nacam sabuuxna caanaha subixii la lisee la cabaa la yidhaahdaa nacam marka wa kuntu laa akbiqu macnaheedu marka waxaa weeyaan habeenkii caanaha aan soo liso ma cabsiinaynin buu yidhi qablahaa hooyaday iyo aabbahay hortood ahlan walaa maalan ahl iyo maal midna ma aanan cabsiin jirin iyaga ayaan u hormarin jire waay nacam birulwaalideyn buu ilaahay ku baryayaa nacam birulwaalideynka fana'aa bii waxaa ila soo daahay dalabu shajari fana'aa bii waxaa i daahiyey oo ila soo daahay ila soo ta'aquray dalabu shajari geedihii raadintoodii yowman maalin daaq raadintiis yacni falam urix calayhimaa uma aanan raaxaynin falam urix calayhimaa kuma soo noqonin dhe korkooda xataa naamaa ilaa ay seexdaan habeen unbaa waxaa ila daahay geed iyo yacni geedo aan xoolaha daajiyo raadinteeda daaq ayaa ila fogaado ila dheeraaday falam urix calayhimaa ma aanan u soo laabanin korkooda xataa naamaa ilaa ay seexdeen fa xalabtu lahumaa waa u lisay qabuuqahumaa caanahoodii habeeneed ayaan u lisay fa wajadtuhumaa waxaan arkay naa'imayni iyagoo hurdo fa karihtu waxaan nacay an uuqidahumaa inaan toosiyo iyo taas ayaan nacay <coughs> iyo wa an akbiqa iyo inaan u inaan cabsiiyo qablahumaa iyaga hortood ahlan ow maalan ahal iyo maal ahal ama maal yacni e, ilmihii iyo iyo xaaskii inaan cabsiiyo iyaga hortoodna waan kahday falabistu waan nagaaday waalqadaxu waalxaal alqadaxu haruubkiina calaa yadii gacanteyda uu ku jiro iyadoo haruubkiina uu gacanteeda saa ugu jiro antadiru xaal aan sugaayo istiiqaadahumaa toositaankooda ay toosaan iyaga xataa baraqa alfajru ilaa waagu u ka dilaacay xataa bariqa alfajru ilaa waagu uu ka dilaacay u ka ifay waasibyatu caruurtiina yatadaaqawna ay qaylinayaan ay sawdaynayaan ay ooynayaan cinda qadamaya horteeda ay ku ooynayaan fastayqadaa way tooseen fa sharibaa way cabeen habuuqahumaa caanahoodii habeeneed bay cabeen allaahuma yaa allaahu allow in kuntu haddii aan ahay facaltu daalika kaagaas mid sameeyey ibtiqaa'a wejhika wejigaaga doonis aan doonayo dartiis haddaan waxaa u sameeyey fafarij cannaa ilaahu naga feyd naga fayd maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay dhexdiisa min haadihi sakhrati oo tan ah oo dhagaxan kan ah ah fanfarajad way ka faydantay shay an wax laa yastadiicuuna aanay awoodaynin alkhuruuja ka bixitaan minhu ay ka baxaan xoogaa yar unbaa dhagixi ay faydantay ayb maxalushaahidka marka alimaamu nawowi baabkan xadiidkan oo u keenay allaahuma in kuntu facaltu dalika ibtigaaa wejhika waay maxalushaahidka marka waa halkaas iyo ulajeedada baabka oo u keensaday maxaa yeele niye iyo ikhlaas baa ka muuqdo qaala alaakharu ka kale waxau yidhi allaahuma ya allahu allow inahu shaniya kaanad lii waxaa ii ahaatay aniga oon lahaa ibnatu cammin gabar ina adeertee ah ina adeer ayaa ii sugnaatay kaanad waxay ahayd axabannaasi dad midka loogu jacayl badan yahay ilaya aniga agteyda aniga xaggeyga wa fii riwaayatin kuntu waxaan ahaa uxibuhaa inaan jecelahay kaashadimaa ka ashaddi maa si sida ugu daran yuxibu rijaalu rag ay u jeclaa ay u jecel yihiin annisaaa haweenka nacam siday ragga haweenka u jecel yihiin sida ugu daran ayaan u jeclaa iyada nacam yani kaashaddi xubi rijaali nisaa kaashaddi maxabati rijaali nisaa nacam ragga jacaylkooda ay haweenka jecel yihiin ka ugu daran oo kalaan jeclaa fa aradtuhaa waxaan doonay calaa nafsihaa fa aradtuhaa waan doonay calaa nafsihaa nafsadeedan ka doonay ayb famtanaca riwaaya waxay leedahay faraawadtuhaa waan waa damcay yani famtanacad way ka reebtoonaatay minii aniga xaggeyga way diiday xataa alamad yani xumaan buu ka doonay markii hore xataa intii alamad ay xanuujisay bihaa iyada sanatun abaar sanad abaar oo mina siniina abaarihii ka mid a fa jaa way ii timid de waxaa weeyaan faqriga iyo shidada faqriga imtixaan waa nacam faqriga waa imtixaan qof dhowr sanaa jiray oo yacni qof wanaagsan ahaaba wuxuu ka dhigaa yacnii xaalad kale oo u rogaa walciyaadu billahi nacam walidaalika rasuulku waa ka magan galay ilaahi subxaana watacaala nacam famtanacat minii xataa alamat bihaa sanatun ay xanuujisay min asiniina abaarihii ka mida sanadihii ka mida fa way ii timid ayb fa acdaytuhaa waan siiyey cishriina wa mi'ata diinaarin boqol iyo labaatan diinaar boqol iyo labaatan diinaar wax aad u badan weeyaan waa dahab ayb calaa an tukhalliya waxaan u siiyey calaa an tukhalliya inay isu kay bannayso beynii anigii wa beyna nafsihaa iyo nafsadeeda fa facalad way yeeshay xataa idaa goortii qadartu aan awooday calayhaa korkeeda wa fii riwaayatin falamaa markii qacadtu aan ku fadhiistay bayna rijlayhaa labadeeda lug dhexdeeda qaalad waxa ay tidhi ittaqillaaha war alla ka cabso walaa tafudda ha jebinin alkhaatama khaatamka ha jebinin yacnii faraantiga kinaaya marka waxay kala jeedaa marka bikaarada nacam walaa tafudda ha jebinin oo ha zuulinin alkhaatama bikaarada ilaa bixaqihi farjiga yacni ilaa bixaqihi xaqiisa mooyaane si kale ha ku jebinin oo nikaax iyo wax lamid a fansaraftu waan iskaga gadoomay canha iyada xaggeeda waa iskaga gadoomay buu yiri nacam wax xumaana kuma samaynno meeshaasan ka laabtay wal xaal hiya iyada oo axabunnaasi dad bidda loogu jacayl badan yahay ilaya xaggeyga ay tahay wa taragtu waan ka tegay adahaba dahabkii alladii kaas oo acdaytuha aan siiyey marka cifadiisa ilaahay ku baryayaa ninkaana nacam alcifa nacam qofka xumida haddii uu damco ee uu yacni awoodo markuu awooday xumidii ilaahay dartiis marka uga tago wax aada u sahlan marka wax sahlan ma aha nacam maxaa yeelay cabsi allaa ku jirta ninkan ittaqi illah markii layidhi waa joogsaday waaladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu اllaha faاstakfaruu lidunuubihim wman ykfir الdunuuba ila اllah ayb allaahuma ya allahu allow in kuntu haddii aan ahay facaltu daalika kaagaas inaan sameeyo ibtiqaa'a wejhika wejigaaga dalbid aan dalbayo dartiis ku sameeyey haddaan ahay fafruj cannaa ilaahu naga fayd maa naxnu fiihi fanfarajat isakhratu dhagixii waa faydmay waa faydantay hayra anahum ilaa hayra anahum laakiinse iyagu laa yastaiicu hayra anahum xaal ay yihiin iyaga laa yastadiicuuna inaan awoodeynin alkhuruuja minhaa ka bixid ay ka baxaan hayra anahum yani laakinahum laakiinse laa yastadiicuuna ma awoodeynin alkhuruuja inay ka baxaan minhaa dhagaxa godka ay ka baxaan xaggiisa waxyar bay ka faydanta marka wa qaala athaalidu kii saddexaad waxa uu yidhi allaahuma ya allaahu allow ista ajartu waxaan ijaartay ujaraa'a shaqaale wa acdaytuhum waan siiyey ajrahum kiradoodii iyo wixii aan ku kiraystayna waa siiyey ijaarkoodii hayra rajulin nin mooyaane waaxidin oo hal a ah, hal nin mooyaane taraka wuu ka tegay alladii kii lahu isagu ou lahaa wadahaba waana tegey fathammartu waan uga miro dhaliyey ajrahu ijaarkiisii waan ugaga miro dhaliyey xataa intii kasurad ay badatay minhu isaga xaggiisa alamwaalu maalki maalyaalkii ay bateen fajaanii waa i yimid bacda xiinin muddo kadib fa qaala wuxuu yidhi yaa cabdallaah ilaahay addoonkiiso addi guda ilaya aniga ii guda ajrii ajrigeyga isii mushaarkaygii isii fa qultu waxaan idhi kullu maa shay dhammaantiis taraa aad arkayso u jeedid min ajrika weeyaan ajrigaaga waa ki ijaarkaagii waa min al ibili geela walbaqari lo ah walghanami ari ah wal raqiiqi addooma ah faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallaah ilaahay addoonkiisa laa tastahzi bi haygu jeesjeesin faqultu laa astahzi'u bika kugu jeesjeesi maayo baan idhi fa akhadahu wuu qaatay kullahu dhammaantiis fastaaqahu waa kaxaystay oo waa qunsaday falam yatruk kama tegin shay-an kama tegin oo minhu kaa ka mida nacam waxba kama uusa tegin dhammaan waa wada qaatay ninkaana marka ilaahay wuxuu ku baryayaa marka eh, ammaanadiisu alla ku baryayaa nacam waa rajulun duu amaana waa nin ammaano u saaxiiba isagoo yacnii intii uu ku lahaa keliya siin karo haddana laakiin yacni waxaa weeyaan ammaanadiisiina waa u celiyey bal wuxuu ugu badiyey yacnii waa ganacsi waxba u geliyey waa u miro dhaliyey markaasay xoolo badan u noqotay haddana xoolihii damac kama gelin ninkii iska lahaabuu farta ka saara nacam marka ammaanada oo la gutaa wax aad iyo aad u weyn inay tahay oo alla lagu baryo berri haddii dhibaata ay kugu dhacdaad alla ku baryi karta yacni ammaanadaada oo ay ku anfacayso ayaad garanaya nacam ayb saddexdan waxyaaboodna waxaad moodaa hadda yacnii aad iyo aadaa loogu liitaa nacam ayb birul waalideynka waa iska yaraaday oo waxaa weeyaan dadkii waxaa saamaysay noloshii eh, noloshan qarbiga iska saamaysay oo aan waalid iyo wiilba yacnii meel ay isu sheegaan aan la ogeyn bal waalidkiiba laga yaabay in wiilkii loo kala gar qaadaayo oo loo kala gar qaadayo dhinaca kale iyadana waxaa weeyaan macaasidii iyo de shahwadii iyo dunuubta bahiimiga ah adunuub albahiimiya aaday iyadana u badatay oo qof kasta waxaad moodaa inuu u nool yahay farjigiisa iyo calooshiisa keliya un inuu ka shaqeeyo amaanadii iyada xadith walaa xaraj nacam xadiidkii rasuulkaana ahayba sala allahu aleyh ali wasalam in ammaanada la dayacayo calaamaad saacan ay ka mid tahay idaa dayacat alamaanatu faintadir saaca nebiga uu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam xataa dadkii caamada iska dhaaf khaasadiiay ammaanadii ku dayacan tahay nacam dadkii khaasada ahayo diinka akhrisanayay aad ugu dayacan tahayba ammaanadii hadda nacam xudeyfana waa sheegay radia allahu canhu xadiidkii xudeyfa oo fii saxiixi muslim ku sugnaa marka waxyaabahaas oo dhan ilaahay subxaanah wa tacaala waxaa lagu baryaa waxaanoo dhan in allah subxaana wa watacaala lagu baryi karo yaad fahmaysaa marka ilaahay in laga cabsado ammaanadiina la ilaaliyo ammaanada marka noocay doontaba ha ahaato yaa la rabaa in alla subxaana watacaala laga cabsado ayb marka wuxuu yidhi allaahuma yaa allaahu allow in kuntu haddii aan ahay aniga facaltu inaan sameeyey daalika kaagaas ibtiqaa'a wejhika wejigaaga dalbidiisa yacnii adiga wejigaaga aan dalbayo haddaan sidaa ku sameeyey fafruj cannaa ilaahu naga fayd maa naxnu fiihi fainfarajat isakhratu dhagixii waa faydmay fakharajuu way baxeen yamshuuna iyagoo soconayo fakharajuu way baxeen yamshuuna xaal soconayaan muttafaqun calayhi marka shidada iyo dhibaatada markay timaado qofkii hore wax usoo samaysan jiray oo ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsan jiray marka ay dhibaato xaaladda yacni waxaan ujeedaa markii barwaaqada ahaa qofkii alla ka cabsan jiray shiddo markay ku dhacdana ilaahay subxaana wa tacaala waa u gargaarayaa oo nebiyullaahi yuunus calayhi salaam dhibaatada markii uu galay ee badni lxuut mallayga calooshiisa markii uu galay ilaahay subxaana watacaala waa kii ka badbaadiyey ayb waa kii ilaahay subxaana watacaala ka badbaadiyey weliba uu meeshaas marka ka dhawaaqay allana uu yidhi falowlaa annahu kaana min almusabixiin lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcathuun hadduusan ka mid ahaan lahayn dadka ilaahay u tasbiixsado lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcathuun wuxuu ku jiri lahaa malayga calooshiisa uu ku jiri lahaa ilaa maalinta laysu soo bixina hadalkii marka uu yirina waxay ahayd wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi dulumaati an laa ilaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin marka qofka markuu ilaahay ka baqo xaaladda uu rakhaaga barwaaqada iyo raynraynta uu ku jiro hadduu ilaahay ka baqo kurba iyo shiddo markau galaan ilaahay u qayshaday ilaahay subxaana wa tacaala waa ka badbaadina laa siima lkarbi iyo uu la yimaado oo laa ilaha ila allahu alcadiim alxaliim laa ilaha illahu rabu lcarshi alcadiim laa ilaha illa rabu eh, samawati rabu lardi rabu lcarshi alkariim uu la yimaado ilaahay subxaana wa tacaala marka wuu ka badbaadina wabilcagsi marka waxaa ah hadduu markuu barwaaqada qabo caafimaadka uu qabo uu kibir badnaayo daacada alla u ka fogaay cagsi marka ayaa waxaa ah marka shidada ay ku dhacdo hadduu alla u qayshado amaba yacnii uu ilaahay subxaana wa tacaala inuu soo xusuusto ou markaa soo xusuusto waxaa ku dhacaysa marka inaan waxaa dhici karta inaan laga yeelin fircoon wixii uu soo qasi kara markuu soo qasay cadaabkii marka uu arkay ee uu yidhi laa ilaaha illa aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin waxaa lagu yidhi aal aana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin xadiidkii kalena wuxuu ahaa tacaraf ila allahi fi rakhaa'i yacrifka fi shidda nacam baabu towbati towbadiibuu u baab yahay alla u soo laabashadii ilaahi subxaana wa tacaala loo soo laabto qaala alculamaa'u culimadii waxay dhaheen attowbatu towbada waajibatun weeyaan waajib min kulli dembin laga toobad keena dembi kasto dembi kasta in laga toobad keenaa waa waajib dunuubta shirkiga weyn waa laga soo laabtaa waa laga toobad keenaa waxaana looga toobad keenaa towxiidka in la qabsado bidcada iyadana waa laga toobad keenaa waxaa looga toobad keenaa in sunnada lagu dhego la laasimo bidcadaasna marka laga toobad keena layska daayo nacam ayb qofka hadduu laasiyamaa bidcadii marka uu daaci ku ahaa jirayna inuu sunnadii faafiyo booskeedii oo bidacdaas marka la dagaalamo ayb macaasidana waa laga toobad keenaayo waxaa looga toobad keenaa iyadana in laga laabto daacada ilaahi subxana wa tacala loosoo laabto ayb towbada marka waxay u qaybsantaa mid waajiba iyo mid mustaxaba nacam sheikhulislaam ibnu teymiya sida uu tilmaamo towbada waajibka waxaa weeyaan qofku inuu waajib uu dayacay iyo xaaraan ou koray iyo ayuu ka toobad keenaa towbada mustaxabka ama manduubkaana waxaa weeyaan midda eh, mustaxabada ah qofku inuu sunno uu dayacay ou ka tegey iyo sunan uu dayacay iyo eh, makruuhaad ou koray iyo mubaaxaad ou aada iyo aad ugu talax tegey iyo waxyaabaha inuu kasoo laabto ka toobad keeno marka qofku hadduu labada toobo marka isku daro kaana min almuqarabiin muqarabiintu ka mid noqona suuratu suuratulwaaqica ilaahay subxaana watacaala awelkeeda iyo aakhirkeedaba uu ku sheegay nacam faasxaabu lmaymanati ma asxaabu lmaymana waasxaabu lmashamati ma asxaabu lmashama wasaabiquuna asaabiquun saabiqiintaasu marka noqona suuratu faadirna ee uu ku sheegay alla huma awrathna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi waminhum muqtasidu waminhum saabiqun bilkhayraati biidn illaah saabiqun bilkhayraati sidaas u hadduu qofkii ka towbad keeno waajibaadkii uu dayacay iyo xaaraantii uu korayna towbadii waajibka aheed bou la yimid muqtasid waaye qof muqtasid ah, nacam walmuqtasiduuna min asxaabi ilyamiin nacam iyaga laftirkooda waa fiican yihiin nacam ayb haddii marka aanu ka toobad toobadii waajibka ahayd uusan la imaanin dembigiisana da uusan shirki ahayn wuxuu noqonayaa marka kaana min aldaalimiina lianfusihim kuwa naftooda dulmiya fa minhum daalimun linafsihi ayuu noqonaa isagana marka ada waxaa weyaan islaamnimadii caqdigiiba hadduu saxiix u yahay waxaa weyaan marka haddii allah uu doonana waa cadaabayaa hadduu doonana ilaahay subxaana wa tacaala waa cafinaya nacam amruhu ila allah nacam towbadu marka siyaabahaas ay kala tahay dadkuna in badan wuxuu leeyahay sheikhulislaam ibnu teymiya risaaladiisaas towbada wuxuu ku leeyahay in badan dadku towbada waxay u haystaan xaaraanta keliya in laga towbad keeno waajibaadka la dayacaayo ma u fahamsano in laga towbad keeno iyada nacam in badanoo dadkii kamida nacam towba markay maqlaan waxaa u sawirmaysa tuugnimo iyo zino iyo waxyaabaha laga towbad keeno keliya unbaa u sawirmaysa nacam mana aha intaa waa ka gudaweyntaha towbada towbada iyo istikfaarta marka iyaguna atowbatu walistikfaar haddii labadooda laysla sheegana waa kala duwan yihiin laba macnay kala qaataan haddii labadooda midkood la sheegana kan kale macnihiis isaguu soo galaa ida ijtamaca aftaraqa wa ida iftaraqa ijtamacaa alfaadda ay yidhaahdaanay ka mid tahay oo haddii towbada keliya la sheego istikfaarna meeshay ku jirtaa marka dalabu lmaqfira oo ilaahay inaad yacni inuu ku asturo inaad alla ka bariso ood ka dalbato nadam iyo shallayna aad la timaado dembigiina aad ka laabato waa iskula jirtaa marka towbadii iyo istikfaarta isku jiraan markaa haddii istikfaar keligeed meel lagu sheegana macnihii towbada iyadoo ku jiraa ayb istikfaar haddii labadooda marka laysla sheego waan istakfiruu rabbakum huma tuubuu ileyhina waxa ay tahay de midna marka waxay noqonaysaa istikfaartiina dalabu lgufraan inuu ilaahay kaa asturo dembigii inaad alla subxaana wa tacaala ad ka bariso Eh, towbadiina marka waxay noqonaysaa markaa eh, filmustaqbal inaadan mar dambe u noqonin inaad qalbiga gashato nadam iyo shalayna alla ah timaado macnahaas marka atowbatu nadam ay yiraahdaan iyo qaala alculamaau culimada marka waxay yidhahdeen atowbatu toobada waajibatun weeyaan min kulli dembin laga toobad keeno fa in kaanat almacsiyatu macsidu hadday tahay beyna alcabdi addoonkaiyo beyna allaahi tacaala alleh laa tatacallaqu aanay ku tacalluqin bixaqi aadamiyin aadami xaqiisa falahaa halaathatu shuruudin bay leedahay axaduhaa an yuqlica can ilmacsiyati macsida inuu ka siibmo an yuqlica inuu ka yani naftiisa ka fujiyo can ilmacsiyati macsida wathaaniya kan labaadna an yandama inuu ka shallaayo calaa ficlihaa ficilka dembiga samayntiisa bal nadamku waaba rukni weyn oo asaasi oo towbada u yahay xataa qiila yani annadamu towbatun shalayda waxaa aharka wuxuu leeyahay shalaydu waa towba annadamu towbatun <coughs> waathaalitdu kan saddexaad an yaczima inuu go-aan ku gaaro allaa yacuuda inuunan laabanin ilayhaa dembiga macsida aanu u laabanin abadan weligiis go-aan waay nacam adiga ma ogid inaa u laaba doonto inkan ha kaa go-naato fa in fuqida haddii la waayo axadu thalaathati saddexdan midkood lam tasixa towbatuhu towbadiis ansixi mayso dheeldheel unbay iska noqonaysaa waxaa u geysaa marka waqtiga towbada uu toobad keenayana laabudda waqtigii loogu talagala inay ahaato towbada towbada waqti caamana waa leedahay oo ay dadkao dhan ka wada dhammaato waqti khaasana waa leedahay oo nin walba u gaara waqtiga caamka waxaa weeyaan eh, xiina tadlucu shamsu min maqribiha qoraxda markay ka soo baxda meesha ay u dhacdo towba waa xirantay markaas waqtiga khaaskaana waxaa weeyaan qof kastaa markuu mowtka arko mucaayanat cinda mucaayanati almowt oo kalxamaha nafti hadday soo dhaafto tooba aada la timaadaa cidkaa yeelaysa malaha taa nin kastaa waa waqtigiisa u gaarka ah waana inay ilaahay dartiis ay tahay towbada maxaa yeele waa min eh, waxay ka mid tahay cibaadaadkay ka mid tahay nacam ayb marka waa ikhlaas inuu jiro nacam intaas shuruudaheeda marka waa taasa wain kaanat ilmacsiyatu macsiyadu hadday tahay tatacallaqu mid ku xiran biaadamiyin ku tacalluqda xaq aadami ah fa shuruuduhaa arbacatun shuruuddeedu waa afar haadihi halaathatu saddexdan iyo wa an yabra'a inuu qofkii ka beri noqdo min xaqi saaxibihaa saaxiibkeeda xaqeeda inuu ka beri noqdo nacam fa in kaanad maalan maal hadday tahay ow naxwahu ama wixii lamida raddahu ileyhi waa u celiyaa hadduu dad maal ka qaaday waa u celinayaa wain kaana haddii uu yahay xadda qadfin xaddu qadaf ninbuu wuxuu yidhi zaani yahow gabarbu wuxuu yidhi yacnii waxaas baa tahay yidhi nacam aad bay dadka ugu badan tahay nacam taasoo kale tii saas ahayda iyo kii saas ahaayo iyo zina iyo waxaa laysku caynayaa wax lamida marka wa kaana xadda qadfin haddii uu yahay wanaxwahu makkanahu minhu waa isu makanaya naftiisa u makaninaya warhooni iga arsou leeyahy nacam sideetankii karbaash marka waa isu makanina saa doonta iga yeelow leeyahy nacam hadduu marka xaakimka ama qaadiga uu la aado uu yidhaha ninkaa waa iqad fasaana qiran waa kana sideetanka ha la igu dhufto waa loogu dhufanaa saasuuna uga beri noqonaa marka xaq ayb haddowna marka isu makaninin qofkii aanu isu makaninin towbadiisa waxaa weeya xaq baa weli ku tacalluqan ow amase dalaba cafwahu cafiskiisa ayuu dalbayaa nacam cafi buu dhahayaa in kaana kiibatan xan haddii uu yahayna istaxallahu minhaa waa ka xalaal dalbadaa yani waa ka xalaal dalbadaa macnaheedu marka waxa ay tahay war waa ku xantay iska iskakii cafi buu leeyahay nacam haddii laakiin yani haddii yani mafsado kale aanay ka imaaneynin nacam hadday mafsado weyn kasii imaanayso ninkan oo waa ku xanta yiraha maxaad i tiri waxaasaan ku eri bis calaaqo badan xumaanayso dhib kale kasii dhalanayo kale mararkaasoo kale waxaa fiican inuu u duceeyo ilaahay un iga toobad keeno sayna uu u duceeyo qofkii nacam shaqsigii nacam marka haddii madba mafsadada intay la ekaanaysa unbay ku xirnaanaysaa markaa nacam ayb wayejibu waxaa waajiba an yatuuba inuu ka toobad keeno min jamiici dunuubi dunuubta dhammaanteed fain taaba hadduu ka toobad keeno kasoo laabto min bacdihaa dunuubta qaarkeed saxad towbatuhu towbadiisa way ansaxaysaa cinda ahlilxaqi ahluxaq agtooda nacam ahluxaqa agtooda towbadiisu way ansaxaysaa min daalika dembi dembigaa kaa ah uu ka toobad keenay wa baqiya caleyhi albaaqi inta kalaa ku harsan wa baqiya caleyhi korkiisa waxaa ku baaqi noqonaya ku haraya albaaqi inta harsan waqad tadaaharat aladilatu adiladii waxay isu kaalmaysatay waqad tadaaharat dalaa'ilu lkitaabi kitaabka dalaa'ishiisa waxay isu kaalmaysatay wasunati sunadii iyo waijmaaci lummati iyo ummadda ijmaaceeda calaa wujuubi towbati toobada waajibnimadeeda oo qur'aankii watuubuu ilallaahi jamiican buu leeyahy ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun xadiidkana yaa ayuha nnaasu tuubuu ilallaahi buu leeyay wardadoo ilaahay usoo laabta nacam ijmaacii ummaddana saas ugu guntamay qaala allahu tabaaraka watacaala tacaala alla wuxuu leeyahay watuubuu ila allahi ilaahay usoo laabta jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin ayuha almu'minuuna mu'miniinay lacalakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaan yacnii si aa u liibaantaan ilaahay usoo laabta wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi istakfiruu rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista uma markaa dabadeed tuubuu ileyhi towbadkeenu alla usoo laabta oo dunuubtiinni ka shallaaya wa abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuul allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama yaquul wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow tuubuu ilallahi ilaahay usoo laabta towbatan towbad nasuuxan oo yacnii qofkeeda uu daacad u yahay nacam towba yacnii daacad ah oo qofkeedana daacad u ah iyada isaguna uu daacadnimo oo alla subxaana wa tacaala ugu soo laabto ilaahay towbadkeena usoo laabto wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaan maqlay yaquul isagoo leh wallaahi baan ku dhaartay inii wallaahi inii la astaqfiru allaha wa atuubu ilayhi fi lyowmi akthara min sabciina mara rawaahu lbukhaariy wallaahi baan ku dhaartee buu yidhi inii anigu la astakfiru allaaha allan dembi dhaaf ka dalbaa wa atuubu ilayhi waa usoo laabtaa fi lyowmi maalinta maalinta dhexdeeda akthara min sabciina mara toddobaatan jeer wax ka badan rawaahu lbukhaariyu toddobaatan jeer wax ka badan baan alla usoo laabtaan istikfaar ilaahay weydiistaa hadda istikfaartana fadaa'il badan baa kusoo aroortay sayidulistikfaarna waxaa weeyaan allahuma anta rabbii wa ana cabduka allahuma anta rabbii laa ilaha illaa anta khalaqtanii wa ana cabduk nacam sayidulistikfaarna marka xadiidkaas marka werinaya shadaad ibnu aws ee eh, fii saxiix albukhaari ku sugan sayid ulistikfaar taas waay marka rasuulkana caleyhi salatu salaam subaxina waa akhrin jiray galabtiina waa akhrin jiray qofkii akhriyaana marka waxaa weeyaan hadduu dhintana hadduu noolaadana de fidra ayuu ku noolaanaya haddii uu dhintana jannaduu gelayaa nacam sida nebigu uu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam nacam istikfaarta marka taasaa ugu shaamilsan oo koobaysa yacni macaani fara badan nacam iyo tawxiid fara badan sayidul istikfaar ayaa koobayso wa can alagari bni yasaar almusaniy radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh ali wasalam yaa ayuha annaasu tuubuu ila allahi waاstakfiruuhu fainii atuubu fi lyowmi mi'ata mara rawaahu muslim yaa ayuha annaasu dadow tuubuu ila allahi ilaahay usoo laabta waastakfiruuhu ilaahay dembidhaaf weydiista fa innii anigu atuubu atuubu waan soo laabtaa oo allaan usoo laabtaa filyowmi yowmi maalinta mi'ata maratin boqol jeer marka toddobaatan in ka badan boqol jeer weeyaan marka xadiidkan kaasuu sii fasiraya rawaahu muslim marka towbada xadiidkan waxaa ku cad inay waajib tahay maxaa alamar uu nebiga ku bixiyey sala allahu caleyh waali wasalama ficil ahaanna isagaa sameeyey marka waxaa la isweydiin karaa oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam haddii dunuubtiisii hore ay kuwii dambe la dhaafay liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar waxaan uu ka toobad keenaya maxay yihiin marka nacam xadiidka aqar almusani waxaa ku jirta inahu layuqaanu calaa qalbii inahu la yuqaanu calaa qalbii qeynkaas marka qalbiga nebiga uu sheegayo maxay ku sheegayo maxay tahay sida ugu fiican ay culummada ku macneeyeen waxa ay tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marar badan ayuu masaalixdii ummadda ayuu ku mashquulaya nacam mararka qaar xaaladdaas marka masaalixda ummadda uu haayo munaajaadkii alle iyo dikrigii iyo yacnii e, lafaqii alle uu lafaqaayay ayaa markaas uu ka mashquulaya markaas ah, markaas maslaxada dadka uu ku maqan yahay marka waxay la tahay marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dabcan wayna tahay inuu yacni shay maslaxadan dadka uu u haayo iyo munaajaadka marka laysku fiiriyo munaajaadka wax badan badan isaga yacni aad u sareeya marka wuxuu dareemaa marka rasuulka markaasoo kale taqsiir u isdareensiinaa nacam rasuulka caleyh salaatu salaam wuxuu dareemayaa markaas wax yacni laga fadli wax yacni fadli badan inuu ka maqan yahay nacam xaaladdaas yacni shay aad iyo aad u fadli badan inuu ka maqan yahay ayuu isdareensiinayaa markaas weyaan waxa uu marka istikfaarta ula imaanaya taas waay nacam ayib macnahaasaa marka ibnu xajar iyo aimada saasay u badan yihiin nacam tan kale marka towbada sidoo kale de waxaa weeyaan rasuulka towbadiisu darajaada kor loogu qaadaa nacam towbadu keliya maaha yacnii qofku inuu yacnii dembi ou galay keliya un kabaa'ir in laga masaxaa keliya muhiimku maahane towbada waxaa iskeeda cibaado u tahay nabigeena caleyhi salatu slam marka istikfaartaas uu badinaayo waxay usii tahay marka darajaad fara badan ayuu kusii gaarayaa nacam qof kastaana hadde waxa uu taqsiirka uu mar walba isdareensiiyey waa darajada uu joogay ku xiran tahay nacam walidaalika abuubakar markuu yiri nabiga sal ly slam ducaa i bar salaadda aan ku ducaysto allahuma innii dalamtu nafsii dulman kahiiran dheh buu yiri dulmi aada u badan dulman kahiiran bacdi naas marka waxay isleeyihiin oo dulmigan faraha badan abuubakar lagu sheegayo nafteydaan dulmiya uu leeyahy waa maxay iyaga marka dulmiga waxay ka aaminsan yihiin kabaa'ir waaweyn oo iska dhaaf abuubakara yacni dadka muslimiinta oo iska mu'miniinta aynan ay xataa aanay gelaynin iyagu kabaa'irtaba ka dulmigaba ay ka aaminsan yihiin dad la dhaco zino sariqo waxaasay ka aaminsan yihiin markaasi hadhow marka waxay leeyihiin oo limaadaa marka abuubakar abuubakar allahuma inii dalamtu nafsii dulman kathiiran dheh loo dhahayaa sheekhul islaam ibnu teymiya raximahullah wuxuu yidhi qof kasta mansilada iyo darajada uu joogo wixii marka isagoo kale yacnii uh, taqsiir ku ah dulmi bay u noqonayaan nacam dulmi bay leeyihiin nacam soo ma garan marka abuubakar wixii dulmi ku ah annaga waxaa laga yaabaa inaysanba yacnii annaga yani wixii dulmi naga ah abuubakar inay dulmi ku yihiin ma aha macnuhu nacam ayb oo abuubakar uu sidaas talabuso ou dhexgalo galo sidaa yahay macnaheedu ma aha nacam ayb waxyaaba marka abuubakar uu dulmi u arkayana annaga waxaa laga yaabaa dembiba inaysan nala ahaynba nacam hadba derajada iyo qofkay ku xirantaha meesha u joogo rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriyey wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa alihi w saxbi wslem